alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam baynu ku soo jiray xadiidka kun iyo afar boqoliyo saddexiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqoliyo afariyo labaatan wa can abi muxammadin kacbi bni cujrata radia allaahu canhu qaala kharaja calayna annabiyu sala allahu aleyh wasalam kacbi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa nagu soo baxay faqulnaa yaa rasuula allah waxaannu ku nidhi rasuulka ilaahayow qad calimnaa kayfa nusallimu calayka fakayfa nusalli calayk qad calimnaa waa garannay kayfa nusallimu calayka sidee baannu kuu salaamaynaa waa garannay fa kayfa nusallii calayka sidaannu kuugu sallinaynaa yacnii salliga aanu kugu sallinayno qaabkee aannu kuugu sallinaa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam quuluu waxaad tidhaahdaan allaahumma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammed allaahumma ilaahayow salli calaa muxammadin ku salli nebi muxammed calayhi asalaatu wassalaam wa calaa aali muxammed qaraabada nebi muxammedna calayhi asalaatu wasalaam ku salli kamaa sallayta calaa aali ibraahiim yacnii salli la mida salligaad ku salliday ee aali ibraahiim ibraahiim iyo aalkiisii aad ku salliday salli la mida ku salli yacni salaatan ka salaatika calaa aali ibraahiim innaka xamiidun majiid innaka adigu xamiidun ay maxmuudun mid la mahadiyaad tahay oo majiidun yacni majdi iyo sharaf badan ayaad markaa tahay oo wanaag badan allaahumma ilaahayow baarik calaa muxammadin wacalaa aali muxammed barakee muxammed wacalaa aali muxammadin iyo qaraabada nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam barakee kamaa baarakta calaa aali ibraahiim yacnii barako la mida barakadaad barakaysay aalu ibraahiim aad barakaysay ibraahiim aalkiisii ibraahimna waa soo gelayaaye aad barakaysay barako la mida barakee innaka adigu xamiidun waxaa tahay maxmuudun mid la mahadiyey oo majiidun majdi iyo sharaf badan ayaad markaa tahay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidka xadiiskan kalena waa lamid aan ku darno xadiiska kun iyo afar boqol iyo afar iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo shan iyo labaatan wa can abi mascuudin albadriy radia allahu canhu qaala ataana rasuulu llahi sala allahu aleyhi wasalam abi mascuud albadri waxa uu yidhi waxaa noo yimi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam wa naxnu fii majlisi sacdi bni cubaada radia allahu canhu annagoo ku sugan majliska sacd ibni cubaada ku sugan ayuu noo yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam abu mascuud baa odhanaya fa qaala lahu bashiir ibnu sacdin dabeedna wuxuu ku yidhi saxaabiga la yidhahdo bashiir ibnu sacdin amarana allaahu an nusalliya calayka yaa rasuula allah allah wuxuuna amray an nusalliya calayka inaanu kugu sallino ayuu allahna amray yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow sala allahu calayhi wasalam fa kayfa nusalli calayk sidee baanu kugu sallinaa fasakata rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalama waa aamusay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam xata tamanayna ilaa aanu ka tamaninay oo ka jeclaysannay annahu lam yas'alhu inaanu markaa bashiir lam yas'alhu nebiga aanu weydiinin calayhi salaatu wasalaam ilaa aanu tamaninay oo jeclaysannay anas muxuu weydiiyeyba uma qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam intaa dabadeed waxa waxau yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam quuluu waxaad tidhaahdaan allaahumma ilaahayow salli calaa muxammadin muxammed ku salli oo maxamed u naxariiso yacni naxariis weynayni ku ku dheehan tahay ama maxamed markaa ammaan oo mala'ulcalaha ka ag ammaan wa calaa aali muxamedin qaraabada nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ilaahay oo ku salli oo waxa weeye u naxariiso naxariis khaasa oo markaa weynayni ku dheehan tahay ama waxa weeye mala'ulcalaha yacni markaa ka ag ammaan kama sallayta calaa aali ibraahiim yacnii salli la mida salligaad ku salliday ibraahiim aalkiisa aad ku salliday yacni qaraabadii ibraahiim ama aalkii ibraahiim salligaad ku salliday salli la mida yacni ku salli nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo aalkiisa wa baarika calaa muxammadin wa aali muxamed yacnii ilaahay uu barakee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo aalka muxamed iyo qaraabada nebi maxamed ee mu'miniinta ah kamaa baarakta calaa aali ibraahiim sidaad u barakaysay qaraabadii marka ibraahiim innaka xamiidun majiid adigu waxaad tahay mid la mahadiyo oo markaa sharaf badan baa tahay waasalaamu kamaa qad calimtum salaamtuna waa sidaa garanaysaan yacni waxay ku garanayeen atixiyaadka salaamta ku jirta assalaamu calayka ayuha alnabiy waraxmat ullaahi wabarakaatuh rawaahu muslim muslim baa soo wariyey kanna isla saldhiguu ku saabsan yahay xadiiska kun iyo afar boqoliyo shan iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo lix iyo labaatan wa can abi xumaydin asaacidiyi radia allaahu canhu qaala qaaluu yaa rasuula allah abi xumayd asaacidi waxau yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam cid ka midii yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow kayfa nusallii calayka saanu kugu sallinaynaa qaala wuxuu yidhi quuluu waxaad tidhahdaan allaahumma ilaahayow yaa allahu bay la macno tahaye salli calaa muxammadin ku salli nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam calaa aswaajihi dumarkii nebi maxamed qabayna ilaahay ku salli wa duriyatihi tafiirtii nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ku salli kamaa sallayta calaa ibraahiim salli la mida salligaad ku salliday ibraahiim aad ku salliday wa baarik calaa muxammadin ilaahu barakee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wa calaa aswaajihi wa duriyatih kamaa baarakta calaa ibraahiim baraka la mida barakadaad barakaysay ibraahiim aad barakaysay barako la mida ilaahu barakee innaka xamiidun majiid adigu waxaad tahay maxmuudun mid la mahadiyey oo majdi iyo sharaf badan ayaa tahay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay axaadiistani waxay sheegaysaa salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu sallinaayo sida loogu sallinayo riwaayaadkuna waa kala duwan yihiin qaar markaa sheegaya calaa ibraahiim iyo qaar sheegaya calaa aali ibraahiim iyo qaar labadaba kulminaya inkastoo ruwaadda badankoodu aynay labadaba kulmin wuxuu tilmaamayaa kan kalena waxa weeye laba makhtuudo uu raajacay labada midnaba aal kuma jirin ayuu odhanaya labada mawdic midnaba laakiin muslim way ku sugantahay buu odhanayaa nuskhada nu hayno muslim way ku sugantahy calaa kulli xaal in markaa isku khilaafsan yihiin labada saxiix baa laga yaabaa marka waxa weeye calaa ibraahiima ayaa tan kolley markiisa markaa muctamada inay kitaabkan sidan ugu sugan tahay laakiin riwaayo calaa aali ibraahim odhanaysa waa jirtaa oo xadiidkan laftiisa ku saabsan abi xumayd ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen laba aalka iyo ibraahim lama kulmiyo oo axaadiista kuma soo aroorin calaa ibraahiima wa calaa aali ibraahiim laakiin badanka ruwaaddaynu ku soo aroorinay laakiin saxiixa laftiisa sidaa waa ugu timi riwaayaadka qaarkood ruwaadda badankoodaan labada kulmin waa ilaa bukhaari way ugu timi iyadoo labadaba la kulminayo riwaayaadka qaarkood xadiidkani wuxuu ku saabsan yahay salliga nebiga lagu salinayo calayhi salaatu wasalaam salliganna wuxuu ku caan yahay asalaatu alibraahimiya salaadda ibraahimiyada loo nisbeeyey alibraahimiya haddaad maqasho waxaa loo jeedaa kayfiyadan ayaa loo jeedaa salliga nebiga lagu sallinayona dee ilaahay baa amrayoo marka saxaabigu sheegayo u leey ilaahay wuxuuna amray salliga aanu kugu salinayno eesaanu kugu salinaa wuxuu u jeedaa aayaddii in lagu amray salluu calayhi wasallimuu tasliima salligiiyo salaamtabana waa la amray marka salaamtii waa garanayeen saxaabaduba waxay ka garanayeen atixiyaadka salaamta ku sugan assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh salligii bay markaa weydiiyeen salligiina kayfiyaddan buu u sheegay kayfiyaadka nebiga loogu salliyana ee tan markaa keliya kuma gaar ahaa oo lama odhan karo tan mooye mid kale ku asixi mayso lama odhan karo waayo xadiis kale waxaa laftiisa lagu soo wariyey marka dikriga ku saabsan marka masjidka la soo gelayo waasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah yacni waa kayfiye salaada oo soo aroortay culamada qaarkoodna way ku weeyeen inkastoo culammada qaarkood sanadkeeda ay ka hadleen riwaayaadka qaarkoodna ay ku soo aroortay salaam qura muslimna waxaan filayaa salaam qura inuu soo wariyey laakiin sunannada qaarkood siday u soo wariyeen waa in salligiiyo salaamta la kulminaayo sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culammada quweysa oo taxsiinisa riwaayadaa tilmaamaysa waasalaatu waasalaamu calaa rasuuli marka ayuu ka mid yihi wakada kayfiyaddan marka waxa weeye sala allahu alayhi wasalam ee mutadaawalka ee salafka laga soo naqliyey saxaabadii hadday tahay iyo taabiciintii atbaacu taabiciintii a'immadii dhammaan waxay ka mid tahay kayfiyo culammada isla ogol yihiin oo nebiga loogu sallin karo weeye marka kayfiyadan waxaa loo sii fadilayaa salaadda gudaheeda riwaayaadka qaarkoodna waa sheegayaanba salaadda gudaheeda inay ku saabsan tahay su'aashu oo fii bacdi riwaayaat oo aan saxiixa ku sugnayn labada saxiix baa ziyaad ahaan waxay ku soo arooreen fa kayfa nusallii calayka idaa naxnu sallaynaa fii salaatina saanu kugu sallinaa haddaanu markaa kugu sallinno salaaddayada gudaheeda aanu kugu sallino sidaannu kugu sallinaa markaasuu yihi quuluu sidaan dhaha marka ziyaadadaasaa jirta oo aan saxiixa ku sugnayn labada saxiix idaa naxnu sallaynaa calayka fii salaatina marka waxaa laga qaadanayaa salaadda gudaheeda salliga lagu sallinaayo in nebiga la su'aalay riwaayadaana sheekh albaani waa quweynayaa yacnii ku qaydaysa salaadda gudaheeda saas aawadeed bay ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen waxay ku gaar tahay salaadda ibraahimiyadu ee salaadda gudaheeday ku gaartay salaadda gudaheeda ayay ku gaartay waxay culammadu isla oggol yihiin kayfiyad kastoo nebiga loogu salliyo oo salli iyo salaam koobsanaysaa inay ku asaxayso salligii ku asaxayo ayay markaa isla ogol mana aha markaa in la odhanaayo qof kastoo markuu ku sallinayo nebiga salaatu ibraahimiya waa inuu dabada qabsadaa haduu yidhaha qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam dabeedna salligaa dheer akhriyaa haddana markuu soo qaado salliga dheer akhriyaa ya yacni kayfiyada noocaasi yacni mid markaa laazima ma aha culammaduna qaatibatan miday sameeyeen maaha dhammaan culammadu waxa weeye sida mukhtasarkaa bay u odhan jireen wakhtiga markaysa markaa ay ku sallinayaan yacni waxa weeyaan ama khudbad ha ahaato ama dersi ha ahaato ama werin axaadiis la soo werinaya ha ahaato waxayna badiba samayn jireen inay ku kaaftoomaan salli iyo salaam inay kulmiyaan oo waxay fadilaan culammadu in iyo salaamta aan la kala reebina sida ilaahay u kulmiyey salluu calayhi wasallimuu tasliima in labadaba la kulmiyo haddaa ibraahimiyada maxaa looga tegay ibraahimiyada salaami kuma jirto waayo salaamtii saxaabada waxay sheegeen waa garanaynaa salaamtiina waxay kula imanayaan atixiyaadka gudihiis salliganna atixiyaadka dabadiisay akhrinayaan markaa dee waxa weeye salafan bay ula yimaadeen salaamtii saas aawadeed bay salligii uga dabageynayaan salligii uga dabageynayaan bacdu ahlicilmi waxay yidhahdaan kayfiyada nebiga loogu salliyo waxaa ugu fadli badan yacni waxa weeye salaatu libraahiimiya laakiin bacdina waxay yidhaahdaan salaamtii baa ka maqanoo yacni waxa weeye inay afdal tahay ma aha ee waxa weeye markaa salaad haddaan lagu jirin oo salaamtii dee halkaas aan e, ku soo oo salaamtii halkaa laga odhan dabeedna salligana la raacin ibraahiimiyada ee salaaddii khaarija salaa ay tahay oo salaamtii ay maqan tahay dee kama fadli badno tii salligii iyo la kulmiyey yacni khaarij asalaa yacni saas yada ah baa kollay ahlucilmiga qaarkoodna marka ay yidhaahdeen calaa kulli xaal salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam in la badsada axaadiistan laga qaadanayaa lagu dadaalo mar kastoo nebiga la qaado magaciisana lagu salliyo waxaa kaloo soo aroortay aynu soo aragnay maalinta jumcadaoo kale iyada in la farabadsado salliga nebiga lagu salinayo in aad loo badsado marka dadaalka lagu dadaalayo salliga nebiga adiladan waa laga qaadanaya adiladan waa laga qaadanaya waxaa haddaba ku jira xadiiska kamaa sallayta cala ibraahiim iyo kamaa sallayta cala aali ibraahiim iyo kamaa baarakta cala ibraahiim iyo kamaa baarakta cala aali ibraahiim kaafkana waxaa la yaqaanay inuu tashbiih ahaa tashbiihana waxaa macruuf ah mushabbaha iyo mushabbahu bihiga asaalatan waxa markaa waxa layskaga shabbahaayo ku sii mudan oo ku sii fadli badan sida haaliban la yaqaano mushabbahu bihiga mushabbahu bihiga inuu markaa ka kamaal badan yahay oo isagu marka uu ka sii mudan yahay waxaa laga shabbahayaa la yaqaanay asaalatan waxaana la ogsoon yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebiyada kale inuu ka khayr badan yahay ibraahim iyo aalkiisana inuu ka khayr badan yahay marka haddii qaacidadii tashbiihu ay ahayd yacni mushabbahu mushabbahu bihiga inuu noqdo duunahu u noqdo halkanna cagsiga ay tahay see lagu tawjiihinaya see lagu tawjiihinaya culammadu jawaabo badan oo kala duwan ayay kaga jawaabeen yani marka tashbiiha laga warramayo marka la yidhaahdo waxa weeye fulaanun ka shamsi hebel qoraxduu la mid yahay dhalaalka uu dhalaalayo dhalaalku kii ku xoog badan yahay dee waxaweye qoraxdu ku xoog badan yahay fulaanun kal asadi fi shajaacati geesinimadu kay kusii xoog badantay ma hebel mise libaaxa may libaaxa marka mushabbahu bihiga ayaa asaalatan la yaqaanaa waxa layskaga yskaga inuu ku sii mudnaansha badan yahay sida haalibka inkastoy marka ay sheegaan culammadu tashbiih maqluub nooca la yidhaahdo oo tashbiih la dabagediyey oo kii waxa weeye markaa isagu mudnaanshaha badnaa uu noqonayo marka mushabbahii uu noqonayo mushabbahu bihiguna uu noqonayo kii laga kamaalka badnaa uu noqonayo kii kamaalka badnaa uu noqonayo mushabbaha kii laga kamaalka badnaana mushabbahu bihiga uu noqonayo noocaana waxaa la yidhahda tashbiih maqluub baa la yidhahdaa marka nugto ku jirta ayaa waqtiyada qaarkood yani ay u dhacdaa saas haddaba tan maxaa lagu tawjiihinaya ahlucilmigu jawaabo kala duwan bay kaga jawaabeen ahlucilmiga qaarkood waxabay mareen inay yidhaahdaan kaafku tashbiih ma aha waa tacliil waxaa sidaa doortay alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin wuxuu dooranayaa macnaha tacliilku dooranaya kaafkana tacliil waa loo isticmaalaa shabbih bikaafin wa biha tacliilu qad yucnaa wazaa'idan litawkiidin warad macaanida kaafka marka laga warramaayo tashbiihu waa ugu muuqad badan yahi oo ugu fara badan yahay shabbih bikaafin wa biha tacliilu qad yucna waa ka odhanaya ibnu maalik tacliilna waa looga jeedaayo wakhtiyada qaarkood baa looga qastaa wakhtiyada qaar bay dhacdaa in tacliil looga jeedo iyo sababayn wa zaa'idan litawkiidin walad marna masiid litawkiid inuu noqdo waa dhacdaa marka waxa weeye isagu wuxuu maray jawaabahaas wuxuu kaga raaxaystay inuu yidhaahdo waxa weeye waa tacliil yani culamada qaar saasay mareen ahlucilmiga qaarkood tashbiiha sidii bay u daayeen laakiin waxay u fasireen waxaa laga tilmaamayaa bay yidhaahdeen yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay ou maxamed ku salli qaraabada nebi maxamedna ku salli salli la mida salligaad aalu ibraahim ku salliday aalu ibraahimna waxaa ku sugan nebiyo badan baa ku sugan nebiyadii la soo diray nebi ibraahim dabadii lasoo diray dhammaantood waxay ahaayeen tafiirtii nebi ibraahim bay ahaayeen marka dee aalka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebiye kuma sugnaa yaa oo nebiye qaraabada nebi maxameda ah ama tafirta nebi maxamedi ma jiraan marka dee aalka ibraahiim nebiyadaa ku sugan majmuucooda iyo ibraahiimba salligaad ku salliday majmuucooda isku duuduuban salli la mida yacni waxaad ku sallidaa yacni maxamed iyo aalkiis si kaloo ka sii ablaqsan bay culammada qaar ku dareen oo waxay yidhaahdeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xagga aalka ibraahimna waa ku jiraan ila tafirtii nebi ibraahim buu ka mid yahay marka wuxuu noqonayaa ibraahim iyo aalkiisa oo nebiyada la soo diray ibraahim dabadiya tafirtii ibraahim laga soo diray ee nebiyada laga yeelay oo nebi muxamedna ka mid yahay salligii hore aad ugu salliday nebi maxamed xaggana waa ku jiraan salli la mida yacni muxamed iyo aalkiisa ku salli dee calaa haada markaysa markaa haddii muxamedna ku jiro aalkii ibraahiim ibraahiim iyo aalkiisa salligaad ku sallidoo muxamedna ka mid yahay salligii hore aad ugu salliday majmuuca salligaa salli la mida ku salli maxamed iyo aalkiisa idan laa ishkaal ya waayo aalkii ibraahiim buu ka mid yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xagganna waa soo gelaya xagganna waa soo gelaya marka salligii hore loogu salliyey salli la mida in haddana lagu salliyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo ziyaadiyo ayaa laga qaadanayaa jawaabtaasi waa jawaab qawi ah oo xoog badan weeye waayahay ha aalka muxamed waxa weeye laba wajah ku sugan in la yidhahdo aalka muxamed waxaa loo jeedaa qaraabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee mu'miniinta ahayd baa loo jeedaa waa sida mashhuurka caankaa weji labaadna waa jiraa culammada qaarkood inay yidhaahdaan aalka nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii maqaamu ducaa la joogo maqaamka sadaqadda marka la joogo iyo maqaamka ducada iyo maqaamka eh, yani khanaa'imta iyo fayga iyo haniimada iyo abwaabtaa marka la joogo xaggii xoolaha ku saabsanayd yacni fayga iyo khaniimada waxay ku leeyihiin aalka nebiga sala allahu aleyh wasalam ama loo jeedo sadaqadu inay xaaraan ka tahay iyo ashyaada laga tilmaamaayo maqaamada noocaase marka la joogo qaraabada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee mu'miniinta ah lagu xambaaro laakiin culammada qaarkood baa waxay yidhahen maqaamu ducaa haddii la joogo maqaamu ducaa haddii la joogo yacni atbaacda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in lagu fasiro ayaa yacni awla ah oo aalka mar baa loo jeedaa yacni ciddii nebi maxamed rumaysaya raacday dhammaantood in looga jeedo oo aalkiisii laga tilmaamayo oo aalkii uu noqonaya atbaacda in looga jeedo maqaamka ducadana waxaa ansab u ah bay yidhaahdeen tacmiimka u ansaba u fiican marka calaa haada tanna maqaamu ducaa weeye oo culamada qaar waxay ku fasirayaan in laga tilmaamaayo yacni atbaacu millatihi ya aalu nabiyi hum wa atbaacu millatihi yacni nebiga markaysaa marka waxaan yacni aalkiisu waa diinkiisa cidda raacday marka maqaamu ducaaha in lagu fasiro macnaha caamka ah macnaha caamka marka lagu fasirana qaraabadiisii mu'miniintaana waa soo gelayaano atbaacdiina waa ka mid waana ka caamsan yihi lafdina haddii laysugu khilaafo macno caam iyo macno khaasa alcumuumu arjaxu min alkhusuus macnaha cumuumka abaa ah arjax ka ah khusuuska calaa haada wuxuu noqonayaa sidaa marka lagu fasiro yacni markaa aalka yacni markaa muxamed in looga jeedo yacni cidda markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rumaysay ee raacday in looga jeedo marka qaraabadiisii mu'miniintaana waa soo gelayaan haddii lagu fasiro qaraabada markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu fasirana loogama jeedo inuu abuulahab iyo soo gelayaan abuu taalib iyo inay soo gelayaan loogama jeedo oo ciddii ka gaalowday yacni fadiilada noocaasa ma yeelanayaan aalkii nebigana calayhi salaatu wasalaam kama mid ahaa ee waxaa looga jeedaa qaraabadiisii mu'miniinta ahayd bay noqonaysaa marka laga hadlaayo qaraabada nebiga calayhi salaatu wasalaam qaraabadiisii ka gaalowday iyagu ictibaarkaas yeelan maayaan waa yahay kitaabu kitaabka adkaarta ku saabsan dikriyada ilaahay la xusaayo kitaabuu u guntay sheikhu mawduuca adkaarta ku saabsanna waa mawduuc ballaadhan weeye sheikhuna kitaab baabu u gaar yeelo kitaab weyn oo mujallad ah buu ka qoray adkaarta uu bixiyey kitaabu aladkaar oo xagga xajmi ahaan iskagaba dhow riyaadu saalixiinka adkaaraha aada ugu ururinayo masaa'isha qaarkoodna dee ka warramayo axkaamba adkaaraha ku tacaluqa marka kitaabkaas waa kitaab waasica adkaarta kitaab laga qoray waa kitaabka ugu ballaaran ahlucilmiga qaarkood aad bay ugu ammaaneen marka halkanna kitaab yacni kooban oo mukhtasar ah ayuu markaa u guntay bacdu labwaabna ay soo gudagelayaan oo baababna koobsanay baabka laba boqol iyo afariyo afartan baabu fadli dikri waalxasi calayh wuxuu u baab yahay dikriga fadligiisa iyo boorinta dikriga la boorinaayo ayuu baabu yahay ay hada baabu dikri fadli dikri waalxasi calayh qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi waladikru llahi akbar dikriga ilaahay ayaa akbaru weyni badan oo wax walba weyn daacaadka kale dikriga ilaahay baa ka weyn saa baa loo fasira waxaa kaloo loo fasira in la yidhaahdo waladikrullaahi akbar ay waladikrullaahi iyaakum akbaru min dikrikum iyaahu xuska allah idin xuso idinka idin xuso ayaa ka weyni badan inaa idinku allah xustaan ya allah addoommada waa xusaa oo ciddii xustuu xusaa saynu ku arki doonno aayaadka kale fadkuruunii marka waladikru llaahi iyaakum xuska allah idinka idin xusaayo waa masdarun mudaafun lifaacilihi bay markaa noqonaysa wa dikrigu allah buu ka dhacaya addoommadaanu ku dhacayo ayaa akbaru ka weyni badan min dikrikum iyaahu xuskiinna idinku allah xusaysaan in allah idin xusaa waa ficlullah inaa idinku allah xustaanna waa ficlulcabdi yacnii ficilka ilaahay baana ka weyn ficilka addoonka waqaala tacaala allah waxau yidhi fadkuruunii aniga i xusa wa amar adkurkum waa idin xusaya hadday xustaan wa jawaabu alab aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa marka allah haddii la xuso ciddii xusta waa xusaa xaadiista qaarkood baana sii caddaynaysa man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii waman dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayrin minhum xadiisu qudsi uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay ka soo wariyey ayaa allah waxauu yidhi kii xagga naftiisa iga xusa xagga markaa daatadeedaan ka xusaya kii jamac iga ag xusana jamac ka khayr badan baan ka ag xusayaa oo agtooda ka ammaanaya yacnii malaa'igta agtooda ayuu allah ka xusayaa oo fadligiisa iyo marka waxa weye ammaantiisa uu ka sheegayey wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhiifatan waduuna aljahri min alqawli bilguduwi walaasaal wadkur rabbaka xus rabbiga fii nafsika naftaada ka xus oo hoos u xus tadarucan xaalaad markaa tadarucayso isdullaynayso ilaahay xus wakhiifatan iyo xaalaad baqayso ilaahay xus wa duuna min alqawl iyo e, qaylada hadalka lala qayliyo mid ka hoosaysa oo bimacnaa hoos ah yacni marka ilaahay xus bilghuduwi gelen horeedada iyo walaasaali gelen dambeedadaba ilaahay xus tadarucan wakhiifatan waxa bannaan inaad xaal ka dhigto waxaa kaloo bannaan inaad mafcuulu lahu ka dhigto ay litadarucin wakhiifa walaa takun min alghaafiliin kuwa dikriga ilaahay ka moogan ee haafilkaa ah kuwaa ka mid noqon kuwa baraarugsan ee ilaahay xusaaya ee rabbi u tadarucaya ee ilaahay baryaya ee ilaahay markaa xusaya kuwaa yacni ka mid noqo wa qaala tacaala allah waxau yidhi wadkuru allaha kaiiran lacallakum tuflixuun wadkuru allaha allah xusa kaiiran ay dikran kaiiran xus fara badan ilaahay xusaa lacallakum tuflixuuna si aa u liibaantaan allah u xusa wa qaala tacaala allah waxau yidhi ina almuslimiina walmuslimaati ila qowlihi tacaala waadakiriina allaha kaiira waadakiraati acadda allahu lahum makfiratan wa ajran cadiima aayaddu sabab bay lahayd ummu salama ayaa waxay tidhi yaa rasuula allaahi waxaan maqlaa iyadoo ragga qur'aanka in badan lagu sheegayo ayaan maqlaa dumarkii iyadoo qur'aanka lagu sheegayo sidaa uma maqlo oo bimacnaa ma badna markaasaa waxaa soo degtay aayaddan ina almuslimiina waalmuslimaati waalmu'miniina waalmu'minaati ilaa aakhirkeeda laga gaadhaayo markaasaa waxaa la sheegay toban camal baa la sheegaya oo islaamnimada iyo iimaanka iyo qunuudiyo taacada iyo sadaqadda iyo soonka iyo sabirka iyo dikriga yacni waxa weeye ilaa toban nooc weeye markaasaa mid walba marka ragga la sheegana dumarkana waa la sheegaa labaatankaa qolaa la sheegay ya ina almuslimiina walmuslimaati walmuminiina walmuminaat ilaa tobanka yani markaa la tiriyey qolo walba toban laga tiriyey mawdicu shaahidka wuxuu u jeeday wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraat kuwa allah in fara badan xusaaya ragga ah iyo wadaakiraat kuwa allah in badan xusaya ee dumarka ah acadda allaahu lahum labaatankaa noocba hal damiir baa loo celiyey lahum damiirkaa hum wuxuu ku dhacayaa labaatankaa nooc oo toban nooc oo rag ah oo camallada la imanaya khayraadka wanaagga ah iyo toban nooc oo markaa dumar hal damiir baa loo celiyey acadd allaahu lahum makfiratan wa ajran cadiima allah wuxuu u diyaariyey lahum iyaga rag iyo dumarkii waa soo gelayaan waayo rag iyo dumar haddii la kulmiyo luqatulcarab waxaa lagu yaqaanaa damiir mudakara loo wada ceshaa oo raggaa laga qaalib yeelaa dumarka sida la yaqaan marka lahum bay soo wada gelayaan makfirata dhaaf ayuu u diyaariyey wa ajran iyo ajar ayuu u diyaariyey ajarkaasoo cadiiman weyni badan ajar weyn ashyaadii kale lama sheegin in marka waxa weeye in fara badan lala yimaado laakiin dikrigii maxaa lagu qayday kaiiran in in fara badan allah la xuso kuwii soomaayey in badan lama odhan ya kuwii sadaqadaysanayay in badan lama odhan laakiin dikriga markii la sheegayay wadaakiriina allaha kaiiran wadaakiraat dikrigii kasraa la sheegay aayaddii kalena waaba ku soo marray wadkuru llaha kasiiran aayado kalena waa jiraan udkuru llaha dikran kasiiran marka dikriga in la farabadiyo ayaa adiladu tilmaamaysa saasay tilmaamaysa oo in fara badan allah la xuso xuska ilaahay la badiyo waxaa loo ballanqaaday laba shay marka koowaad dembi dhaaf waa loo ballanqaaday acadda allaahu lahum makfiratan wa ajran cadiima mar labaadkana ajar weyn baa loo ballan qaaday kee la hormariyey makfiradaa la hormariyey altakhliya qabla taxliya ya yacni waxa xun in laga reebo a ka horraysa in bedlada wanaagsan loo geliyo qofka haddii la doonaayo in loo labiso oo isku joog fiican oo qurux badan loo xidho marka ugu horraysa dee waxa waa in uskaga iyo waxaa laga reebaa yani uskaga jidhkiisa saaran iyo qaajeerkaiyo markaysa waxyaalahaasoo dhan waa in laga reebaa isagoo markaa nadiif ah oo uskagii laga reebay ya oo xalan isku jooga qashtiga ah ee cusub marka waa in loo xidhaa marka dee ajarkii wuxuu ka dhigan yahay isku joog loo xidhaayo oo wax wanaagsan oo la siinayo loo gelinayo ya ilaa ajarkii wanaagsanaa waxaa soo gelaya naciimkii jannadoo dhan baa soo geliyay ajarkaa weyn dee wax la xidho wax la cuno wax la cabbo wax lagu raaxaysto wax lagu seexdo yani wax la daawado yani wanaagoo dhan baa ku sugan jannadii ya yani qurux iyo wanaag jannay taallaa marka dee waxaa ka horreeya horta marka hore uskagii dembiyada in laga soo reebo iyagoo xalanoo nadiif ah marka jannada la geliyo acadda allaahu lahum makfiratan wa ajran cadiima waxaa kaloo laga qaadanaya qofku isagoo wanaagsan haddana inuu dembiye aanu ka madhnayn oo maaha marka hadduu wanaagsan yahay inuu yahay marka bilaa dembi inuu yahay ya isagoo wanaagsan oo markaysaga ahlulkhayr oo fiican oo sifaatkaa wanaagsan leh tobankaa sifee wanaagsanba ku sifaysan ayaa haddana wuxuu leeyahy bacdu dunuub inkastaba ha la ekaadaan ya markaa dee wuxuu u baahan yahay marka ugu horraysa dembiga in laga dhaafo dembiga in laga dhaafo ayuu marka hore u baahan yahay acadd allaahu lahum makfiratan wa ajran cadiima ajarku allah u ballanqaadayna wuxuu ku sifeeyey inuu cadiim yahay oo weyn yahay ya cidda cidam wax ku sifaynaysa waxay ku xidhantahay eh, qadarkiisiiyo intuu laegyahy dee marba hadduu markaa waxa weeye ilaahay weynaa uu ku sifaynaayo inuu asharkaasi cadiim yaho weyn yahay dee waxaad garanaysaa inuu aad iyo aad u weyn yahay bini aadam markuu sifaynayo u leeyahy waxaasi waa weyn yahay markuu allah sifaynaya dee waa kala duwanta bini aadamka qudhiisaan isku mid ahay hadduu imminka inaan yar yidhaahdo caruur ahe aabba wax weyn baan arkay algee wax weyne u arkay in wax saa u weynaa ina ahayn wan weyn inuu arkaa dhici karta mid kaloo ka sii weyna hadduu markaa yahay waxaa dhici karta markuu yidhaha wax weyn baan arkay ya dee waxaa dhici karta wuxuu arkay inaanu markaysagaa sidaa u sii weynayn waxaa laga yaabaa dameer aanu dee hore u arkin inuu arkaa suuragal ah amaba dee markaysaga kaba soo qaada libaax inuu arkayba ya dee marka waxa weye waxay ku xidhan tahay cidda sifaynaysa cidamkan waxaa ku sifeeyey ajarkaasi inuu cadiim yahay yacnii ilaahay weynaa baa ku sifeeyey waa ajar aad iyo aad u weyn weeye bal ka warran janno markaysa waxaan yani markaa la eg adduunyada beled weyn iyo dhul weyn markaysa markaa janno la eg waxaanu garan karraa inay weyn tahay ba haddii la yidhaha adduunyada laagta ka warran qof janno la siinayo ayaa janno adduunyada la eg baa la siinaya oo wax waliba yaalliin dee aad inay weyntaad garanaysa bal haddii la yidhaha jannada la siinaya waaba ka weyntaeba markaysa marka arladaba waa ka weynta marka waxa weeye waa wax aad iyo aad weyn wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu allah wuxuu ihi kuwii rumeeyeyow udkuru llaha dikran kaiira allah xusa dikran xusxusa dikrigaasoo kaiiran fara badan wasabbixuuhu bukratan wa asiila allah u tasbixsado xumaanka ka nasaha bukratan yacni markaa subaxnimo ama gelin horaad iyo wa asiilan gelin dambeedba asiilku wuxuu noqonayaa yani darafka marka waxa maalintae dhamaadka yani aakhiru annahaar bukraduna waa marka awalu nahaar wey subaxnimo iyo markaysaga galabnimoba ilahay xusay walaayaatu fi lbaabi kasiiratu macluuma aayaadka baabkan ku saabsani alkaainatu fi lbaab ama almustaqiratu fi lbaab kasiiratun waa fara badanta macluumatun waa la yaqaan wa la garanaya xadiiska kun iyo afar boqol iyo toban wcan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam kalimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila alraxmani subxaana allahi wabixamdih subxaana allahi alcadiim rasuulku sala allahu alayh wasalam waxauu yidhi kalimataani laba kelmadood labadaa kelmadood oo khafiifataani fudfudud oo sahlan cala lisaani carabka ku fudud haqiilataani ku culus fi lmiisaani miisaankana ku culus labadaa kelmadood oo xabibataani ay maxbuubataani laba la jecel yahay ahaaday ilaraxmaani xagga ilaaha raxmaanka agtiisa laga jecel yahay oo allah u jecel yahay subxaana allahi wa bixamdih allahi alcaiim waa subxaana allahi wa bixamdihi weeye iyo subxaana allahi alcaiim subxaana allah allah baa xumaan ka nasahan oo ka dheer wa bixamdihi ay wa usabixuhu multabisan bixamdihi yacni ama mulaabisan bixamdii waan u tasbiixsanayaa ilaahay xaalaan ku ladhaayo mahadnaqiisana ku ladhayo mahadnaqiisaanu mahadnaqaayana xaalaan ku ladhaayo subxaana allahi alcadiim ilaahay baa xumaan ka nasahan oo xumaan ka dheer allahaasoo alcadiimi kii weynida badnaa ahaaday muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaariyo muslim baa isku waafaqay mutafaqun calayhi culammada badankoodu waxay u isticmaalaan marka bukhaari iyo muslim ay isku waafaqaan bay u isticmaalaan waxaa jira sheekh ka isilaax duwan oo si kale uu isticmaalo muttafaqun calayhi yaa xasuusta abulbarakaat almajd bnu taymiya isagoo isilaax ka duwan buu leeyahay waa saaxibu muntaqa alahbaar waa ibnu taymiye awowgii nin sheikha buu ahaa musanafaad iyo kutubna leh kutub xadiisi ah iyo kutub fiqi ah mid walba waa kutubtiisa fiqiga waxaa ka mid a ah almuxarar baa ka mid a ah. waa fiqi calaa madhab alxanaabila u qoran kutubtiisa xadiis iyagana waxaa ka mid a ah muntaqa alakhbaar waa kitaabka nayl awtaar ku sharxay kitaabka shawkaani nayl awtaarka ku sharxay ee shanta kun ee xadiis ka badan ee axaadiis alaxkaam yani waxa weeye kitaab laga alifo waa kii ugu ballaadhnaa ya waa sheikha qoray istilaax khaasuu leeyahayo wuxuu u isticmaalaa hadduu yidhahdo muttafaqun calayhi hadday inay saddex sheikh isku waafaqaan labada sheikh bukhaari iyo muslim iyo imaam axmed imaam axmedna markuu musnadka ku soo wariyo labada sheikhna labada kitaabee saxiixa ay ku soo wariyaan saddexaasi markay isku waafaqaan buu yidhaha muttafaqun calayhi haddaan imaam axmed la socon muttafaqun calayhi ma yidhahdo waa istilaax khaas u ahoo yuxfadu lahu istilaaxiisa markaysa markaa loo xafidaayoo isaga markaa markuu isticmaalo yani la gartaa muraadka uga jeeda inay saa tahay waa istilaax khaas laakiin culammada kale waxay u isticmaalaan mutafaqun calayh hadday yidhaahdaan bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay ayay markaa uga jeedaan xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskan wuxuu ku sheegay labadan kelmadood subxaana allahi wabixamdihi bixamdihi subxaana allahi alcadiim inay miisaankana ku culus yihiin ilaaha raxmaanka agtiisana laga jecel yahay oo allah aad u jecel yahay carabkana u fudud marka dee fadli weyn baa ku jira in labadan kelmadood lagu celceliyo subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim fadli weyn baa ku jira ya fadli weyn ayaa ku jira marka in la farabadsado weeyaan sheekh culammadii hore ka mida ah la weydiiyo la yidhi istikfaarkiiyo tasbiixda kee fadli badan inuu qofku istikfaarka ku celceliyo astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah ya iyo inuu tasbiixle ku celceliyo ayuhuma afdal dabeedna wuxuu yidhi qofku hadduu dunuub leeyahay waxaa u fadli badan istikfaarka u fadli badan inuu farabadsado laakiin dee hadduu markaa dunuub markaa ka maran yahay tasbiixda afdal u ah ya wuxuu yidhi marada uska da'ahi in la maydho iyo in cadar lagu shubo teebaa labada usii fiican in la udgooneeyo maradu waa uskag iyo in la maydho uskaga laga maydho labada u usii fiican tee waxa usii fiican la maydho haddii uskaga ay tahay markaysaga udgoonkaad ku shubtaa dee bilicdeediiy wanaaggeedii soo saari maayo hodda dee shurufkii ka bixi lahaayoo laga yaabo dadka markaysaga inay urin lahaayeen oo ay dhibsan lahaayeen waa ka ba'aya udgoon baa ka soo kankamaya laakiin indhuhu waxay arkayaan de in marka waxaweeye eh, ay maradu uskag tahay yani marka taasay arkayaan ayna qurux badnayn marka tasbiixdu way fadli badan tahay waa xadiidka laga qaadanayaa in camallada la miisaamo haqiilataani fi lmiisaan miisaankanna sida ahlusunna waljamaca ay qabaan waa miisaan xaqiiqi ah oo kafada leh oo la saarayo weeyaan niman lumay oo muctazile la yidhahdaa waxay yidhahdeen waa miisaan eh, xaqiiqiyo wax la saarayo kafadale maahee waa cibaaratun can ilcadli kinaayo wuxuu ka tahay miisaanku cadaalada laga sarbeebaya laakiin qowlkaasi waxa weye waa baatil weeye oo nusuustu khilaafsan yahay aayaadkii axaadiistuna waa sheegeen miisaanka wa nadacu almawaasiina alqista liyowmi alqiyaama yacni miisaanada marka waxaweyan cadaaladda u saaxiibkaa ah baanu dhigaynaa marka waxa weeye waa miisaanno xaqiiqi ah xadiisulbitaaqana waa kii ku soo aroorayba labada kafadood inuu sheegaayo fatuudacu sijillaatu fii kifa walaa ilaaha ila allahu fii kifa ya waa miisaan laba kifadood leh markaasaa waxa weeye qayb baa kifada la saaraya saas aawadeed yacni aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebigu sala allahu aleyh wasalam waxay sheegayaan miisaan miisaankaasina waa miisaan xaqiiqi ah miisaan kafadala bay markaysa markaa sii caddaynayaanba ahlu sunna waljamacana waa ku ijmaaceen in miisaan lagu miisaamayo haddaba waxaa la miisaamayaa ma camalka laftiisa ma waraaqaha uu ku qoran yahayba ma qofka laftiisaba miisaanka la saaraya waxaa la miisaamaya waa maxay ma camallada laftooda la miisaamaya camallada see loo miisaamaya yacni camalladii inta laga dhigo ajsaam iyo markaysa marka waxaan inta laga dhigo ya miyaa miisaanka la saaraya camalka laftiisabaa la miisaamaya mise waraaqaha uu ku qoran yahaa la miisaamaya mise qofka laftiisaaba la miisaamaya culammada ahlu sunna waa isku khilaafeen oo aqwaal bay ka leeyihiin saddexda qowlba waa jiraan culamo tidhi qaar yidhahda waxaa la miisaamaya waa camalka laftiis daahirka xadiidkan iyo axaadiis kalena waa ka qaateen oo in labadan kelmadood iyagu markaysa markaa la miisaamayo ayuu markaa daahir ku yahay ayuu daahir ku yahay axaadiis kaleo saasoo kale ku soo aroortayna waa jira axaadiista qaarkoodna waxay sheegaysaa waraaqaha in la miisaamayo fatuudacu sijillaatu fi kifa yani waraaqihii badnaayee dembiyadu ku yaaleen baa kafad la saaraya laa ila illa allahuna kafad baa la saaraya xadiisku wuxuu sheegaya bitaaqa markaysaga uu ku qorantay laa ilaaha illa allahu baa xadiiska xaggiisa hore sheegaya marka waxaa la saaraya dee waa warqaddii yarayd ee shahaadataynku ku yaalleen taasaa la saaraya ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaheen qofkaabaa la miisaamaya waatuu nabigu calayhi salaau wasalaam yihi yu'taa birajuli alcadiimi asamiini yowma alqiyaama falaa yazinu cinda allaahi janaxa bacuuda xadiis saxiixa ku sugan baa wuxuu tilmaamaya nin weyn oo markaysaa qaro weyn oo lafiya luudba leh oo aad markaa waxay u ballaaran baa maalinta qiyaamo la keenaa markaasaa ilaahay agtiisa lama miisaan noqdo garab kaneeco ya ninkii iska ballaadhnaa wax miisaanaba ma yeesho garab kaneeca lama miisaan noqdo waxaa kaloo la mid a ah xadiiska marka waxa cabdullahi bn ku saabsan cabdullahi bn addimadiisa manjihiisa xoogaa dhuudhuubna markaasaa maalin markaa maradu ay ka faydantay markaasaa saxaabada qaarkood la yaabay la yaabeen sida manjihiisu u dhuudhuuban yihiin ayay qusleen markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilahay agtiisa manjahaasi buurta uxud waa ka culisiyi buurta uxud buur weyn waa ka culisiyi calaa kulli xaal siday ahlucilmiga qaarkood mareen adiladana ku kulmiyeen waxay tahay intaba waa la miisaamaya hadday camalka tahay hadday waraaqahay ku qoran yihiin tahay hadday eh, dadka sameeyey tahay dhammaan waa la miisaamaya walaakina alictibaar huwa alacmaal laakiin ictibaarku waa camalada waxa ama lala cuslaanayo ama lala fududaanaya waxay ku un waa camalka waa saas weeye jamciga caynkaasaa ahlucilmiga qaarkood baa maray waana sida sheekh ibnu baaz iyo culamo kaleba ay mareen waayahay labada kelmadood kelmad isilaax ahaanna waxaa la yidhahdaa isilaaxa nuxaadda isimku inuu kelmad yahay ficilku kelmad yahay xarafku kelmad yahay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa subxaan allahi wabixamdihi kelmad in lagu magacaabay subxaan allahi alcaiimna kelmad in lagu ilaaqay haddaba marka waxa weeye isilaaxa nuxaadu ay ku heshiiyeen maaha tacbiirkii luqawiga ma sida luqatulcarab loogu isticmaalay ee loogu yaqaanay maaha sida nusuustii adilada ugu soo aroortayna maaha luqada carbeed waxaa lagu yidhahdaa luqa ahaan kelmad hada kalaam mufiid ah ayaa la yidhahdaa waana sida nusuustana ay ugu timi aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga ya kala inaha kalimatun huwa qaa'iluha kelmadda maxaa looga jeedaa rabbirjicuun ayaa kelmad lagu magacaabay inay kelmad tahay ya cammi qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah laa ilaha ila allah waa kalimat likhlaas waa kalimat tawxiid waa alkalimatu ayiba waa kelmad waana kalaam mufiid ah wa kalimatun biha kalaamun qad yu'am marka macnihii luqawiga ahaa luqatan marka kelmad la odhan jiray ayay markaa sharcigana saasay ugu timi ee istilaaxa nuxaada marnaba nusuusta uguma iman iyadoo kelmada lagu itlaaqaayo xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa canhu radia allaahu canh imaam muslim wuxuu ka soo wariyey abu hurayra qaala qaala rasuulu sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu abu hurayra yidhi qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulki ilaahay waxau yidhi qaalada hore faacilkeedu wuxuu noqonayaa damiir u noqonaya abu hureyre u noqonaya qaala huwa abu hureyra qaala rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam la aquula subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar lian odhan mayso waa la'an ya waa mubtadaha iyo geli jiray yani markaa weyi laan aquula ay laqawlii bay ka dhigan tahay marka hoos dhigana kordhig la an aquula inaan idhaahdo ay laqawlii orodkayga aan idhaahdo subxaana allaahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar aan idhaahdaa haa axabbu ilaya mima talacat calayhi shams waan ka jeclahay waxa qorraxi u soo baxdoo dhan waxaan ka jacayl badnahay oo uga jacayl badnahay kelimaadka inaan idhaahdo kelimaadkaasaan sii jecloo u jacayl badnahay waan ka jeclahay waxay qorraxiba u soo baxdo waxalle waxa adduunyada ku sugan rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey waa afar kelmadood waa albaaqiyaat asaalixaat waa hadhaayadii wanaagsanaa weey marka in la farabadsado afartaa kelmadood subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar aad iyo aad bay u qiimo badantay aad bayna u fadli badantay mid ahaan inuu ku celceliyaana fadli baa ku sugan iyo ajar weyn waxaase ka sii fadli badan in la ysku daro intaba la yidhaahdo adkaaraha la odhanaayo marka salaada laga baxo salaadaha faralka ah dee siiqooyin badanoo kala duwan baa soo arooray waxaa ka mid a in afartan kelmadood shan iyo labaatan goor la yidhaahdo subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar xadiis bay leedahay xadiis saxiixa ku soo arooray waxaa aad u caana xadiiskii tilmaamaya saddex iyo soddonka iyo saddex iyo soddonka iyo saddex iyo soddonka ama afar iyo soddonka subxaana allahi walxamdu lilahi wallahu akbar ota ugu dambayse laga dhigo afariyo soddon allahu akbar ah ama dhammaan min saddexiyo soddon laga dhigo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir lagu khatimo laakiin dee siiqooyin kalea jiro oo adkaare ah waxaa ka mida afartan kelmadood in shan iyo labaatan goor la yidhahdo iyaguna boqol bay noqonayaan bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen tanaa ka fadli badan saddexiyo soddonka iyo saddexiyo soddonka iyo saddexiyo soddonka kelimatu tawxiidka lagu khatimaayo ama afar iyo soddonka allahu akbar waayo boqolka boqolkiisii weeye shan iyo labaatan goor baana laa ilaha illa allahu la odhanaya iyadoo laa ilaha illa allahu ay tahay afdal adkaar adkaarta tii ugu fadliga badnayd ya calaa kulli xaal fadli weyn baa ku jira in dikriga caynkaasa la yidhaahdo subxaan allah ilaah baa xumaan ka nasahan oo ka dheer rabbi waa nasahayaa xumaan baan markaa ka nasahayaa bimacnaa ku ammaanaya inuu ka dheer yahay walxamdu lilah mahadoo dhan baa allah u sugnaatay allah la gaar yahay walaa ilaaha ila allah mid la caabudaa xaq ma aha ila allahu allah mooyaane allah in la caabuda waa xaq laakiin cid kale in la caabudaa waa batil wallahu akbar ay wallahu akbar eh, min kulli shay wax walba allah waa ka weyn wax walba waa ka weyn bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan akbar ha u fasirin tafdiil ha u fasirin waayo allah cid la barbar dhigayaaba ma jiro allahu akbar bimacnaa kabiir allah baa weyn u fasir ya sida mashhuurkae caanki waa saas laakiin culammada qaarkood waxay dhahan dhibi kuma sugnaa oo allah baa weyn oo allahu kabiirun in loo fasiro waxaa ablaq ka ah oo ka xeeldheeraansho badan akbar in loo fasiro yacni tafdiilka oo la yidhaha wax walba allah waa ka weyn waayo shay kastoo kabiiri akbar ma aha laakiin shay kastoo akbar ahi kabiirna waa yahay laakiin kabiir kastaa akbar maaha qolyaha kalena waxay ka eegayaan ictibaarka ku saabsan xagga marka horeba yaa la barbardhigaya ya alam tara ana asayfa yanqusu qadruhu ida qiila ina asayfa amdaa min alcasa min alcisina waa u sheegaan wain fadalta imra'an daa baraacatin kaana almadiixu min annaqsi marka adigu calaa kulli xaal sida fiicani waa in markaa tafdiilka la maro waayo xaajadu markay keensato in marka waxa weyaan markaa tafdiil loo laqbeeyaa iyadoo cid ilaahay la barbarigayaaba ayna jirin dee dhibi kuma sugna wax dhiba ku sugan ma jiro allaahu khayrun ama yushrikuun xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa canhu waxa bukhaari iyo muslim ay ka soo wariyeen abu hurayra ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulka ilaahay uu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qaala laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulk walahu alxamdu wahuwa cala kulli shayin qadiir man qaala ku kastoo yidhaahda laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah laa ilaaha ila allah mid la caabuda xaq ma aha ila allahu allah mooyaane allah oo keliya in la caabudaa xaq ah cid kale in la caabudaa waa baatil ama loo fasiro laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro ama wujuudka kuma sugna marka waxa weeye bixaqin la qadaro dabeedna markaa lwujuudi ama mawjuudun marka ay noqoto yacni khabar ku noqdo mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allah allah mooyaane allah isaga xaq baa lagu caabudaa laakiin ciddii ka soo hadhay haddii la caabudo waxaa lagu caabuday bail bail baa lagu caabuday taqdiirka xaqna laga tegi maayo taqdiirka xaq in laga tago ma aha ama khabarkii ha laga dhigo ama sifa ha laga dhigo ama mutacalliq ha laga dhigo bixaqin ha la yidhaahdo kollayba taqdiirka xaq waa loo baahanya khabarkii ha noqdo sifa ha noqdo ee khabarkii ha la qadaro markaysaa kown caama ee sifaha laga dhigo ama mutacalliq laga dhigo ku kastaba ha ahaatee xaq in la qadaro waa loo baahan yahy dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi albaatil laba ayadood baa laynoogu sheegay yacni markaa xaqa in allah iyo ashyaada kale lagu kala saaray allahna inuu xaq yahay cidda allah ka soo hadhayna cibaadada la caabudaya inay baatila tahay dalika biana allah huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albail markaa weeye waxdahu xaaluu allah keligii yahay munfaridan laa shariika lahu xaal aan wadaaga lahayn labadani waa laba xaal weeye waa laba xaaloo tawkiid loo keeno mu'akidataan ah midna waa tawkiid lilnafyi midna waa tawkiid lilihbaat midna ihbaatkiiyo sugistay tawkiidinaysaa adkaynaysa midna nafyigay adkaynaysa waana laba xaaloo laazimataan ah waa xaal laazima allah keligii waxaa u sugnaaday mulkiga cidi lama leh wax ka mida cid lahoo la gaar ihi ma jirto cid la wadaagtaana ma jirto la infiraadan wala ishtiraakan walahu lxamdu allaahoo qura ayuu u sugnaaday xamdi oo dhammi waa xamdiga marka waxaa kaamilka dhammayska tiran istiqraaq wey xamdi jus'iya waa dhici kartaa cid in loo xamdiyo ya ama wanaag loo sheego casaa an yabcasaka rabuka maqaaman maxmuuda maqaamkiiba maxmuuda lagu itlaaqa nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam muxamed lagu magacaabay washaqa lahu min ismihi liyujillahu fadulcarshi maxmuudu wa hada muxammadu yacni yaxmaduhu alawaluuna walaakhiruun laakiin xamdiga kaamilkee dhammayska tiran allahoo qura ayuu u sugnaaday walahu alxamdu fi luula walaakhira fii aakhiraba allahoo qura xamdigu usugnaaday taqdiimka lahuda la hormariyay waxaa laga qaadanaya xasri taqdiimu ma xaquhu ta'khiiru yufiidu alxasra saas aawadeed dadka qaar waxay yidhaahdaan oo caamada qaar ay yidhaahdaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi walilwaalidayn alxamdu lilaahi walilmuslimiin markay salaadaha ka baxaan taasi waa kalad adkaaraha soo aroorayna kama mid aha sida in la yidhaahdaa waa qalad dikri ilaahay lagu xuso in markaysa marka xamdiga lagu lado in markaysaa cid kalena loo xamdinayo ya yacni tan noocaasi waa midaan sax ahayn nebigana calayhi salaatu wasalaam kama soo aroorin wa huwa calaa kulli shayin qadiir allah wax walba waa u awood badan yahay waxaa loo jeedaa shay kasta oo suuragal ahoo mumkin ah ayuu allah qadiir ku yaho awoodaa qudradu waxay ku tacalluqdaa waxa suuragalka ah oo daatadiisa u suuragalka ah waxay mustaxiilah oo aan dhici karin qudra kuma tacalluqdo qofka sidaa yidhaahda fii yowmin maalin gudaheed yidhaahda mi'ata mara boqol goor sidaa yidhaahda kaanat lahu cadla cashri riqaab toban qoorood wax u dhigma ayaa u sugnaaday cidli iyo cadli baa kala jiro oo cidligu waa markuu shayga la nooc yahay waxa u dhigma markuu shayga ka duwan yaho nooc kale uu yahay oo shay aan la jinsi ahaynoo u dhigma marka la in cadli baa lahay caynkaa la kordhigaa marka toban qoorood yacni toban adoon oo la xoreeyay wax u dhigma ayaa usugnaaday sugnaaday yacni qoor baa la sheegaa waa min baabi itlaaqi iljuz'i iyadoo loo jeedo kulligoo dhan adoonko dhan loo jeedo raqaba marka leey cidqu raqaba qoor xoraynta la xoreeyo marka la sheegaayo waxaa laga tilmaamaya qofkaba in la xoreeya laga tilmaamaya wa kutibat lahu miatu xasana waxaa loo qoraa boqol xasano boqol ajar wa muxiyat canhu miatu sayi'a waxaa laga masaxaa laga tirtiraa laga baabi'iyaa boqol dembi wa kaanat lahu xirzan min ashaytaani yowmahu dalik waxay u noqotaa xirzan ilaalin bay u noqotaa iyo xirsi xidh bay u noqotaa min ashaytaani shaytaanka ay ka ilaalinayso bimacna ay u sababayso in laga ilaaliyo yowmahu daalika maalintiisa kaas maalintiisa taas ah yacni xirsi shaydaanka laga xafidayo oo ka ilaalinaysa ayay u noqotaa waxay shaydaanka ka ilaalinaysaa xirsi xidh uga tahay xataa yumsiya ilaa uu ka habeensanayo ama ka galabaysanayo yacni maalintu baxayso walam yaati axadun biafdala mima ja'a bihi ila rajulun camila akara minh walam yaati axadun qof lama yimaado biafdala mima jaaa bihi wuxuu la yimi wax ka fadli badan cidi lama timaado ilaa rajulu nin mooyaane qofkii dumarina waa la mide rajuladiina waa la mide rajul aw rajulah rajula la yaabteen mia luqada carbeed oo ku sugantay kutubta luqada eegi doontaan rajulun aw rajulatun ashcaaraha qaarkoodna waa ku yimaad ilaa rajulun nin mooyaane ninkaasoo camila sameeyey akara minh wuxuu isagu sameeyey wax ka fara badan nin sameeyey mooyaane cid la imanaysa wax ka fadli badani ma jiro mooyaane nin intaa in ka badan sameeyey wa qaal wuxuu kaloo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qaala subxaana allahi wa bixamdihi fii yowmin mi'ata mara man qaala ku kastoo yidhaahda subxaana allah allah baa xumaan ka nasahan oo ka dheer wa ay wa usabbixu bixamdih ilaahay waa un tasbiixsanayaa bixamdihi xaalaan ku ladhayo mahadnaqiisana ku lamaanaynayo ku ladhaayo fii yowmin maalin gudaheed sidaa yidhaahda fii yowmin waxay ku tacalluqdaa qaala qaalay ku tacalluqdaa fii yowmin maalin gudaheed yidhaahdaa tacalluqu waa maxay waa irtibaatu almacnaa waa halka macnuhu ku xidhan yahy macnuhu ku xidhan yaa la yidhaahdaa tacalluq la yidhahdaa marka tacalluqa fahamka la fahmaa waa muhim fii yowmin maalin gudaheed kii yidhaahda maxaan u soo celinayaa yidhaahdada macnihii tacalluqaa lagu tilmaamaya ya mi'ata maratin boqol goor yidhaahda xudat khataayaah xudat waxaa laga daadiyaa khataayaahu dembiyadiisaa laga daadiyaa wa in kaanat mila zabadi albaxr haba ahaato dembiyadiisaasi yacnii badda xumbadeeda markaysagaa mid la mida markaa haba ahaatee waxaa biyaha markay yacni waxa weeye biyaha dul yaaca hadday xumbo tahay iyo hadday qashin tahay iyo wax la midka ah waxyaalaha noocaase daad xoorta yani fara intay ka qabto badda markaysa markaa waxaan yani xumbadeeda iyo waxa dul yaacaya dul sabaynaya kulay ku tahay waxa weeye waa laga daadiyaa dembiyadiis muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu sheegayaa fadliga uu leeyahay dikrigaasi leeyihi laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulk walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir in boqol goor maalintii la yidhaahdo fadli weyn baa ku sugan boqol goor in la yidhaahdo fadli weyn baa ku sugan intee fadli loo sheegay kow wuxuu helayaa ajar la mida yacnii toban addoon oo la xoreeyey fadli yacni markaa u dhigma kow waa helaya waa shayga koowaad shayga labaadna boqol xasanaa loo qoraya shayga saddexaadna waxa waxaweye boqol dembi baa laga daadinaya waa dunuubta sakhaa'irtaa sida jamaahirta culammadu qabaan wa ina alxasanaati yudhibna asayi'aat jamaahiiru ahlilcilmi waxay leeyihiin waa sayi'aadkii sakhaa'irta ahayd bay yidhahdaan ama kabaa'irta ilaaba ilaa waa in laga toobad keenaa bay yidhahdeen shayga afraad xirsi xidh bay shaytaanka uga taho waa lagaga dhowraa waa lagaga ilaaliyaa wa kaanat lahu xirzan min ashayaani yowmahu dalik ilaa goormaa laga ilaalinaya waxaa laga ilaalinayaa maalintiisa uu boqolka goor yidhi laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir marka sharkii shaytaanka iyo dhibtiisii iyo durayntiisii waxaasoo dhan baa laga dhowray dee haddaad sidaa tidhaahdo xasanaadka iyo ajarrada iyo dembidaadinta iyo yacni markaa sawaabadaad helayso waxaa kaloo kuu raaca shaytaankii in lagaa dhowrayo laba geesood baa loogaaga ilaalinaya xaggii lumintii uu ku lumin lahaa ee dembiye kuu sababi lahaa ya ta labaad waxaa kaloo laga ilaalinayaa durayntii uu ku durayn lahaa ama ku dhibaatayn lahaa oo shaydaanka qofkii inuu dureeyo waa lagaga dhowraya waa laga dhowraya xaggii lumintiisina waa laga ilaalinaya ka warran haddii qofku yidhaahdo haddana markaysa markaa dhibtii shaydaanku ku dhacdo ama uu lumiyo amaba u dureeyo waxaa la odhanayaa min nafsika utiit xagga naftaada lagaga yimi sidaad u tidhi baa waxay tahay sidii la rabay maaha xagga qalbiga markaad odhanaysay ayaa markaa dee naqsi kaga sugnaa oo dee ikhlaaskii iyo yaqiintii iyo iimaankii la rabay inaad ku tidhaahdo ya taasaa wax kaa dhinnaayeen baa la odhanaya taasaa wax kaa dhinnaayeen ayaa la odhanaya marka fadli weyn baa dee ku jira cid la imanaysa wax ka fadli badanna ma jiro mooyaane mid ka dee camal badan oo inta uu sameeyey in ka badan sameeyoo la yimi baa dee ka fadli badana marka waa fadli caiim waa fadli weyn wey mm, wafaqana allahu lima yuxibu wayarda wuxuu kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka yidhaahdo subxaana allahi wabixamdihi maalin gudaheed boqol goor yidhaahda dembiyadiisaa laga daadinaya xudat khataayaahu wain kaanat mila zabad albaxr oo subxaana allahi wabixamdihi oo mia mara yani la yidhaahdo weeyaan marka taasna waxaweyaan yani dee xasanaadkii in dembiyada lagu daadinayo ayaa ku sugan sida qur'aankaba laynoogu sheegay axaadiistana ay gu soo aroortay xadiiska dabcdaha qaarkoodna waa wa can abi ayuba alansaariyi radia allaahu canhu can nabiy sala allahu aleyh wasalama qaal abi ayuub alansaari maxaa la odhan jire magaciisi magaca abihi ismuhu wasmu abiih khaalid ibnu zayd baaraka allah fiikum khaalid ibnu zayd baa la odhan jiray abu ayuub isagoo cimriyey oo da'ah oo gaboobay ayuu haddana markaysaga jihaadka aanu ka tegi jirin ya dabeedna farantii isagoo jooga ayaa markaa geerida u timi lama dilin halkaasaa ajashiisa ku qoray ya awalu jeyshin yaqsu lqustandiiniyata makfuurun lahu waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ciidanka ugu horreeya ee qustandiiniya weerara dembigooda waa la dhaafay wakhtigii mucaawiyo ciidankaa dira mucaawiya diray inankiisi yaziid buu u dhiibay waa manqabada loo hayaba marka waxaan yani yaziid aynu ogsoonna ciidanka isagaa watay isagoo sayi'aad badan dee marka ay u sugnaatay haddana manqabadaasi kolley waa u sugnaatay ciidankiisana saxaabiya taabiciinba ka mid bay ahaayeen saxaabada ciidankiisa ku jiray waxaa ka mid ahaa abu ayuub alansaari ayaa ka mid ahaa qustandiiniya waa weerareen dulaadka qustandiiniya iyagoo jooga ayaa abu ayuub halkaa ku dhintay meesha lafteedii baa lagu aas meeshii baa lagu aas qustandiniya goormaa la furan doonaa sideed boqol iyo dhowr iyo kontonkii baa la furtay ya waa qarnigii sagaalaad de wakhtigii saxaabadana la weeraraya ka war ya alqarn ataasic xaafid ibnu xajar wuxuu dhintay isagaan ogayn qustandiniya furashadeeda bacdahu bisanawaat baa la furtay waxaan filayaa sideed boqol iyo toddobiyo kontonkii inay ahayd maxamed alfaatix qustandiiniya waa weynaatay hadda wuxuu ku aasan yahay qustandiiniye dhexdeedu ku aasan yahay abu ayuub alansaari qabrigiisu wuxuu ku yaallaa fii dakhili qustandiiniya ayuu ku yaallaa wa can abi ayuub alansaariy radia allaahu canhu waa khaalid ibnu zayd baa la odhan jiray can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal wuxuu nabiga ka wariyey man qaala ku kastoo yidhaahda laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah mooyaane ee allah in xaq lagu caabudaa waa jirtaa laakiin ciddii allah ka soo hadhay haddii la caabudo baatil baa lagu caabuda waxdahu xaaluu allah keligii yahay munfaridan oo yacni isagu uu markaa keli yahay ilaahnimada iyo rabbinimadiiyo afcaashiisaba iyo asmaadiisa iyo sifaatkiisa laa shariika lahu xaal wadaaga lahayn ay mushaarika lahu lahu lmulku allaahoo qura ayaa mulkigoo dhammi u sugnaaday xaqiiqatan kulligii cid la wadaagtaana ma jirto addoommada mulkigoodu dee waxba noqon maayo marka mulkiga ilaahay loo eego mulkigooduna waxa weeye dee waa ammaano ammaano loo dhiibay wa min maali illaahi aladii aataakum ya wa anfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih walahu alxamdu allaahoo qura ayuu u sugnaaday xamdigu kulligii iyo dhammaantii wa huwa calaa kulli shayin qadiir wa huwa allah calaa kulli shayin shay walba wuxuu ahaaday qadiiru mid u awood badan yacni shay kasta oo mumkina ama suuragal ah ayuu u awood badanyay yahi cashra maraatin toban goor qofkii yidhaahda kaana kaman actaqa arbacata anfusin min waladi ismaaciil wuxuu noqonayaa sidii mid xoreeyey arbacata anfusin afar nafood mid xoreeyo kaluu ka dhignaanaya ou la mid yahay afartaa nafoodoo min waladi ismaaciil ubadkii ismaaciil ka mida nebi ismaaciil tafiirtiisii afar nafoodoo ka mida mid xoreeyo kale ayuu ka dhigan yihi muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahi bukhari iyo muslim baa isku waafaq xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa qofka markaysagaa yidhaahda laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir toban goor yidhahda waxaynu soo aragna markii hore boqol goor qofka yidhahda fadligu helayo bal haddii boqolkaanu aanu odhan ka warrana ka yar uu yidhahdo toban goor haddaba haduu yidhaahdo fadli ahaan wuxuu la mid yahay afar markaa adoon oo ubadkii nebi ismaaciil ka mida qof xoreeyo kale ayuu la fadli yahay taqyiidka min waladi ismaaciil lagu qayiday waxaa laga qaadanayaa xoraynta iyaga la xoreeyaa inay afdal ka tahay xoraynta cid kale la xoreeyo ya maadaama iyagu markaysaga tafirta ismaaciil ay ka fadli badan yihiin dadka kale ay ka fadli badan yihiin yani marka laga eego tafdiil bilcalaama yani laga eego ina allaha istafaa kinaanata min waladi ismaaciil wastafaa qurayshan min kinaana wastafaa bani haashim min quraysh wastafaanii min bani haashim yani waa kii xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey waa kii markaa sheegaayey yani sidaa waxa weeye loo fadilay yani markaa quraysh iyo banu haashim iyo loo fadilay iyo kinaana loo fadilay oo kinaana ubadka kale ismaaciil inay ka fadli badan tahay baa xadiisku tilmaamay in allaha istafaa kinaanata min walad ismaaciil kinaanana waa meel hoose hadda maaragta ubadkii ismaaciil baa laga sii doortay waxay culammadu markaa sheegayaan yacni markaa ubadka ismaaciilna inay afdal ka yihiin yacni cidda kale ka soo hadha ya hadda maxaa lagaga jawaabaya culammada waxay yidhahdeen dee ictiqaadkaasi waa sida ahlusunna waljamaca ay qabaan sida kutub alcaqaa'id markaysa ay culammadu ku sheegeen waa xarbulkirmaani saaxib axmed oo caqiidadiisa ku sheegay shaykhulislaam ibnu taymiya uu ku sheegay fii bacdi kutubih inay ahlu sunna waljamaca sidaa qabaan oo ictiqaadsan yihiin inay waxaweeye markaa iyagu marka afdal yihiin waxaa laga yaabaa in eh, lays yidhaahdo new dadka sawtii la yidhi waxaweeye taqway ku kala fadli badan yihiin laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin walaa licajamin calaa carabiyin ila bitaqwa eh, taa lafteeda waa ka jawaabay shaykhulislaam ibnu taymiya oo waxau yidhi tafdiilka wuxuu yahay ima tafdiilun bilcalaama wa ima tafdiilun bilxaqiiqa ya tafdiilu markaysaa bilcalaama laga tilmaamaya tan marka ay sheegaan culammadu laakiin tafdiilka xaqiiqigii wuxuu ku dhacayaa uun taqwada haddii markaysaa markaa kii nasabkaa lahaa uu taqwadii aanu la iman dee ka taqwada la yimaa ka fadli badan laakiin hadday xaggii taqwada ka sinaadaan dee marka waxa weeye isaga ciniq yani markaa fadli badan oo dee ahlu beytku waa ka fadli badan yihiin dadka kale laakiin markay ka fadli badan yihin maxay noqonaysa waa markii xaggii camalkii iyo taqwada ay ka sinmaan ayaa dee qaraabadii nebiga inay yihiin calayhi salaatu wasalaam ayaa dee waxay ku yeelanayaan yani markaysa markaa qadar ya yani markaysaa fadli ziyaada ah ayay markaa ku helayaan mm, xurmo gaara ay leeyihiin fadli gaaray markaysaga yeelanayaan calaa kulli xaal taqyiidka la qaydee nebigu qayday min waladi ismaaciil waxaa laga qaadanayaa inay markaa ka duwan tahay yacni cidda kale markaysaga ictibaar khaasa inay ka leedahay waayahay marka waxaa laga qaadanayaa xadiiskanna fadliga uu leeyahay dikrigaa in toban goor lagu celiyaa fadligu leeyahay baa laga qaadanaya xadiiska kun iyo afar boqol iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo koob iyo soddon wa abi darin radia allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam abi dar waxa uu yidhi jundub ibnu junaada alkhifaari qaala waxa uu yidhi abu dar qaala lii rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu igu yidhi alaa ukhbiruka biaxabi alkalaami ila allah ma kaaga warramaa biaxabi alkalaami hadalka loogu jacaylka badan yahay ila ilallaahi xagga allaah loogu jacayl badan yahay marka ilaa lagu gudbiyo waxay noqonaysaa waxaa la sheegaya inuu maxbuub yahay oo la jecel yahay saasay ku dhacaysa ya marka waxa weeye waxa allah u jacaylka badan yahay hadalku u jacaylka badan yahay ma kuu sheegaa kaannahu inuu yidhahaa haa inna axabba alkalaami ila allah hadalka loogu jecel yahay allah agtiisa ee allah ugu jacaylka badan yahay subxaana allaahi wa bixamdih subxaana allah allah baa xumaan ka nasahan oo ka dheer wa bixamdihi ay wa usabbixu bixamdih waana allah waan nasahayaa oo xumaan baan ka hufayaa bimacnaa ku ammaanayaa inuu ka dheer yahay xaalaan ku ladhaayo mahadnaqiis aan u mahadnaqaay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa tasbiixda iyo taxmiidda in lala yimaadaa inay tahay axabu alkalaam hadalku allah ugu jecel yahay inay tahay oo hadalkani wuxuu koobsanayaa tansiih iyo sanaa marka hore waa tansiih subxaana allah waa ammaan yacni rabbi in lagu ammaanayo xumaan inuu ka dheer yahay xumaantii baa laga nasahaya laga hufayaa laga fogaynaya lagu ammaanaya inuu ka dheeriye xamdiguna waxaa lagu ammaanayaa wanaagoo dhan inuu sugnaado marka waxa weeye tasbiix iyo taxmiid baa labaduba ay ku sugan yihiin weliba tasbiixda laba goor baa la soo ceshay oo subxaana allaahi wa bixamdihi baa lagu cadfay marka wa bixamdihi tasbiix kale muqadar ah tasbiix labaad ayaa qadaran marka waxa weeye tasbiixda iyo taxmiiddana waxaa la hormariyey tasbiixda ayaa la hormariyey oo in xumaanta laga nasahaa ka horraysaa in wanaagga lagu ammaano taasaa ka horraysa marka waxa weeye hadalkaasi inuu fadli badan yahay baa laga qaadanayaa subxaan allahi wa bixamdih saas aawoodee in la farabadsado ayaa ka imanaysa dikriga marka laga hadlaayo wuxuu u qaybsamaa mutlaq iyo muqayad dikri mutlaqa waxa la yahada dikrigaan maxduudka ahayn dikriga muqayadkiina waa ka cadad gaara laynoo sheegay marka salaada laga baxo dikri muqayada laynoo sheegay adkaaru sabax walmasa dikri muqayada laynoo sheegay hadda ma dikri mulaqaa jira oo maxay ah dee farabadiya un ya yani dikri badanun la yimaado wadkuru allaha kaiiran ilaahay in badan xusa allah in fara badan xusa waa dikri mulaq ah dee taas waxa weeye qofku intuu markaa awoodi karo inuu la yimaado ayaa markaa waxa weeye ay noqonaysa taasaa fadli badan marka mulaqa waa sii daynaya waa iska wadaya un oo iska waday oon sida fadliga badan waa inuu iska wado cadad mucayana ma la iman karaa dikriga mutlaqa yacnii inta laynoo sheegay dikri muqayada malaa boqol goor baa u badan ma xasuusni kolley dikri muqayada oo boqol goor ka badan mawdicu ku soo arooray dikriga mutlaqa ahi maxduud ma ahee kumannaan intuu kari karu wadaya qofku calaa xasabi maa yastatii saxaabta qaarkood waa ta laga soo wariyey sida abu hurayre oo kale inuu maalintii laba iyo toban kun oo goor tasbiix iyo istikfaar la iman jiray yacni ay isku jiraan oo midba inah ka noqoto laakiin waxa weeye laba iyo toban kun ayuu maalin kasta maaha maalin maalin maalin kasta la iman jiray yacni waxa weeye in markaa diyadiis marka laga eego xagga daraahimti cadadkeedu ka dhigi jiray ya cadada diyati marka bixasabi daraahim labaiyo toban kun oo dirham soomay ahayn taasuu ka dhigi jira yacni isagoo dee cilmiga ku mashquulsan axaadiista faraha badanne soo wariyey axaadiista raajacayey inayna ka baxsan ku dadaalayey ayaa haddana yacni xagga kalena dee uu cibaado badnaayo dikri badnaa oo dikriga iyo tasbiixda iyo istikfaarkiisu aad u badnaayo ayaa aad u badnaayo atawfiiq min allah calaa kulli xaal eh, xagga marka cadadka mucayankaa ah, in la laazimo iyada maxay noqonaysa waxay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen ruuxu dawaamka si u xasiliyo tiro aanu ka yaraynayn buu la iman karaa laakiin tiradaa fadli gaara inay ku sugan inaan u ictiqaadin kow marlabaadka markuu nashaad helo waa inuu ka badiyaa laakiin si uu dawaamkii u helo axabu alacmaali ila allaahi adwamuhu wainqal qadarkaa wuu gaadhayaa xilliyada qaarkoodna marka waxaanu kana badinayn kana yaraynayn maahae xilliyada qaarna waaba ka badinaya ziyaadu ku daraya fadiilo gaarna qadarkan uma ictiqaadinayo fadli gaar inuu ku sugan yahay sida markaa waxaweyn yani dikriga muqayadkaa ah, fadliga ku soo arooro kale hadday caynkaa kale dhibi kuma sugnaa laakiin haddii fadiilo gaara loo ictiqaadiyo ay noqoto cadad marka aan lagana ziyaadayn lagana badinayn lagana yaraynayn oo adkaarihii markaysa markaa kale in lagu shabaho ee marka muqayadka ahaa baa ka imanaysa marka tan noocaasa ayaa ishkaal soo gelaya ay de marka waxawan culamada qaarkood ay marka waxaan yani leeyihiin in marka cadad gaara la iltizaamo ma laakiin daabitada haddii lagu daro bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen dhibi kuma sugnaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk